alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira suuraddan suuratu lmaa'ida waa suura madaniya waxayna yidhahdaan culammadu waxay ka mid tahay min aakhiri maa nasal qur'aankii waayadii dambe soo degay ee ugu dembeeyey ka mid tahay xagga suuradaha marka laga eegaayo qur'aanka ugu dembeeyey marna waxa weeye xagga suuradaha laga eegaa marna xagga aayadaha laga eegaa suurad ahaan kolley waa laga dembeeye oo dee markaa suuratu nasriba waa ka dembaysay laakiin awaakhirtii bay ka mid tahay ilaa culammada qaarkood yidhaahdeen wax mansuukhi kuma jiraan inkastoo bacdu ahlicilmi yacni ashyaada qaarkood oo ku sugan bacdi ka mida ay ka hadleen oo ay markaa qaarkood naskhi itlaaqeen laakiin culammada qaarkood waxay sheegeen oo yidhaahdeen wax mansuukhi xataa kuma jiraan bay yidhaahdeen marka suuraddani waa suura madaniya weeye xagga aayadahana waa boqol iyo labaatan aayadood marka weeyaan marka axkaamo kollay badanna kollay suuraddu waa sheegaysaa waa ka warramaysaa bismi illaahi araxmaan araxiim yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow awfuu bilcuquud oofiya ballamaha oofiya ballamaha la adkeeyey oofiya uxillat lakum bahiimatu alancaam uxillat lakum waxaa laydin xalaaleeyey bahiimat lancaam yacni xoolaha mayeedhaankaabaa laydin xalaaleeyey nicmoolayda xoolaha markaa nool ee markaa nicmoolayda ah adhiga iyo geela iyo lo-da ayaa laydin xalaaleeyey waxaa loo jeedaa markaa gowracdaan oo bisimka ilaahay ku gowracdaan dabadeed yacni oo dakaatan sharciya ah gowracdaan yacni xalaal bay idin tahay ilaa maa yutlaa calaykum laakiin maa yutla calaykum ha yeeshee waxa laydinku akhrinaayo taxriimkiisa laydinku akhrinayo hayra muxilli saydi wa antum xurum culamada qaar waxay ka dhigaan istisnaaga muttasil ayay ka dhigaan qaarna munqatic bay ka dhigaan haddii waxa weeye muttasil laga dhigo waxay noqonaysaa nicmoolaydii baa laga reebayaa uxillat lakum bahimatu lancaam ila maa yutla calaykum ay taxriimuhu wixii taxriimkiisa laydinku akhrin doono marka laga reebo oo wixii asbaab ku xaaraantinimoobay neefkii bakhtiyey iyo yacni wixii dakaatan sharciya aan la gowricin bay isugu soo ururayaan ashyaadaasina ama iskii isaga bakhtiyey ama markaa sanam loo gowracay yacni ama wax la mid ah, ama magac kale lagu gowracay ashyaadaasay markaa isugu soo ururayaan ama lama gowricina dee si kalea loo dilay ya ama markaysaga markaa bahal baa dilay ama markaysa markaa yacni meel mersary ka soo dhacdo saasay ku dhimatay amaba markaysa waxaan yani wax lagu dhuftay iyo marka ayay markaa ku dhimatay iyo ciijin iyo wax la mida waxay isugu soo ururaysaa dakaatan sharciya waxaan la gowricin hayra muxilli saydi yacnii xaal aydaan bannaysanaynin ugaadhsiga aydaan bannaysanaynin aydan xalaashanaynin ayaa laydin xalaaleeyey yacni xoolahaas laydin xalaaleeyey wa antum xurum waxaydaan ugaadhsiga bannaysanayn ama ugaadha bannaysanayn wa antum walxaal antum idinku xurumun aatiin qaar ixraaman oo xaj ama cumro xidhan yacni aad tihiin wakadaa haddaa xaramka ku sugan tihiinna inaydaan ugaadhsiga bannaysanayn yadana waa soo gelis ina allaha yaxkumu maa yuriid ina allaaha allah yaxkumu waa xukumayaa maa yuriidu wuxuu doono inuu xukumo ayuu xukumayaa wuxuu doono inuu xukumo ayuu xukumayaa yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow awfuu bilcuquud oofiya ballamaha markaa yacni oofiya alcuhuud almu'akkadati cahdiyada iyo ballamaha la adkeeyey allatii taasoo baynakum wa bayna allaahi waannaasi taasoo idinka iyo allah idiin dhexaysa iyo wannaasi idinkiiyo dadka idiin dhexaysa marka ballamaha waxaa soo gelaya ballanta ilaahay baa soo gelaysa oo takaaliifta sharciga ahi waxay soo gelayaan ballamihii ilaahay uu khalqa kula ballamay weeye wakadaa waxaa soo gelaya nadaradaa soo gelaya haddii markaysagaa qofku u nadro oo ballanuu ilaahay u qaaday waxaa inuu ilaahay u samaynayo dartii nadarkiina waa soo gelaya waa ballan allah loo qaado waxaa soo gelaya ballamihii markaa dadka lala ballamayaa soo gelaya waxaa soo gelaya baycadii markaysagaa iyo cahdigii lala galay umarada iyo madaxda lala galay iyo in la oofiyo ayaa soo gelaysa yacni kullu daalika waxay ka mid tahay cuquudda ayay ka mid tahay uxillat lakum bahiimat lancaam uxillat lakum waxaa laydin xalaaleeyey bahiimat lancaam yacni xoolaha yacni markaa nicmoolayda abaa laydin xalaaleeyey xoolaha markaa mayeedhaankee nicmoolayda abaa laydin xalaaleeyey alibili waalbaqari waalghanam alancaam waxaa lagu fasiray waa geela iyo lo'da iyo adhiga aklan xagga cunitaanka laydiin xalaaleeyey marka aklan waa tamyiizo waxay noqonaysaa waxa weeye yacni markaa tamyiizun muxawalun yacni markaa can naa'ib faacil naa'ib faacil baa laga soo markaa xawilay waxay ka dhignayd uxillat lakum aklu bahiimati alancaam markaase akligii inta la xadfay yacni isagoo masdara tamyiiz laga dhigay aklan xagga cunitaanka laydinka xalaaleeyey bacda dabxi markaa gowracdaan dabadeed gowrac sharci ah ilaa maa yutla calaykumka laydinku akhrinayo marka laga reebo taxriimu xaaraannimadiisa laydinku akhrinayo oo kaas isagu waa ka hadhan yih kaasna waxaa laynoogu akhrinayaa aayadda soo socota xurimat calaykum almaytatu waaddamu walaxmu alkhinziiri wamaa uhilla ligayr illaahi bihi waalmunkhaniqatu waalmawquudatu waalmutaradiyatu ila aakhir ilaaya alaayata akmil ilaayata aayadda dhammaystir ama iqra' ilaayata aayadda akhri waxaa badan culammadu marka alaayata marka la yidhaahdo in la nasbiya badan waxaase saddex wejiba way sheegaan alaayatu alaayata alaayati yacni markaa saddexda waa sheegaan alaayatu haddii la yidhaahdo la rafciyo khabar baa loo qadarayaa bitamaamiha kaa'inatun bitamaamiha dhammaystirankeeday ku sugan tahay haddii markaa la hoos dhigo waxay noqonaysaa marka xarfu jarkii in la xadfay majruurkiina isagoo jaran la baaqi yeelay qiyaas ma aha waa samaaci ya ashaarat kulaybin bilakufi alasaabicu ashaarat kulaybin ay ilaa kulaybin waa samaaci marka waxa ugu fiican waxay tahay wejiga nasbada marka la yidhaha la nasbiye maxay noqonaysaa marka yani waxaa badnayd marka waxa weeye ama qiyaas ba ahayd yani majruurka marka wixii lagu jaray la xadfo in la nasbiyo oo nasculkhaafid baa lagu nasbiyey la yidhaahdo ayaa macruuf ahayd hmm, oo qiyaas bay iska ahayd marka kulaybin waxay noqonaysaa marka khilaafu lqiyaaso waa iska samaaci marka alaayata iqra' ilaayata aayadda akhri ama akmil ilaayata aayadda dhammaystir faalistisnaau istisnaagu munqaicun munqaic weeye munqaic waxaa la yidhaahdaa la soo reebuhu markaanu la nooc ahayn laga soo reebaha oo haddii aan la sheegi lahayn oo la soo reebi lahaynna aanu gudageli lahayn markaasaa waxaa la yidhaahdaa waa munqaic ya yacni la soo reebuhu lama nooc waxa laga soo reebaayo maadaama aanu la nooc ahayn haddii aan la sheegi lahayn lagama qaateen inuu ku guda jiro lagama qaateen inuu ku guda jiro lagama qaateen haddii masalan la yidhaahdo yacni saafara alqawmu ilaa ximaaran ama ilaa ximaarun yani marka haddii la yidhaahdo ama maa saafara alqawmu ilaa ximaarun yani markaa la yidhahdo ama ilaa ximaaran waxay noqonaysaa yacni dee ximaarku lama nooc ahaa qawmko waa ka duwan yihi waa xaqiiqo kale iyo nooc kale weeye ya xagga nawciyaday ku kala duwan yihiin marka dee lama jinsi aha saas aawadeed dee qowmka ma gudagaleen haddii inta dambe laga tegi lahaaya istisnaaga markaasaa waxaa loodhanayaa waa munqaic baa la marka wuxuu u jeedaa kan waxa weeye laynagu akhrinayo taxriimkiisa isagu markaa nooca la xalaaleeyey yacni markaa kama mid aha laakiin dee nicmoolaydii buu ka mid yahoo yacni ictibaarkaasu u gudagelayaa sidaas aawadeed waxa fiican inuu mutasil yahay wayajuusu waxa bannaan an yakuuna muttasilan wejiga kaluu isagu hormariyey inuu muttasil noqdo ayaa markaa bannaan marka haddii munqatic laga dhigana waxay noqonaysaa dee laakin baa loo fasiraya laakin maa yutla calaykum taxriimuhu yani fadalika muxaramun calaykum yani markaa ama falaa yajuusu lakum akluha yani markaa saasay noqonaysaa wayajuusu an yakuuna muttasilan wataxriimu taxriimkuna lima carada wuxuu u sugnaaday wixii soo darriyo min almowti geeri ah wa naxwihi iyo wax la mid ah waa dakaatan sharciya inaan la gowricina ee shaygu markaa dhintay yacni iska dhintay amaba markaa gowracaan sharci ahayn baa la gowraco dee markaysagaa waxaa loo gowraco kale sanam iyo wax la mida ah loo gowrace ama magacaan magaca ilaahay ahayn baa lagu gowrace wa naxwihi limaa carada min almowti wixii yani aan dakaata sharciya la gowricin waxa kulminaysa uunaan gowrac sharciya la gowricin hayra muxilli saydi xaal aydaan bannaysanaynin oo xalaashanaynin ugaadhsiga ama ugaadha asayd macna markaa masiid baa loo fasiri karaa facliyo bimacnaa mafcuulah hmm. ama istiyaad baa loo fasiri karaa masdernimadii baa loo fasiri karaa ugaadhsiga xaal aydaan bannaysanayn wa antum xurum waxa aydaan bannaysanayn ugaadhsiga ama eh, yani ugaadha aydaan bannaysanayn asayd bimacnaa masiid ama bimacna alistiyaad wa antum xurum walxaal antum idinku xurumun ay muxrimuuna qaar ixraaman aad tihiin oo xaj ama cumro ay idiin xidhan tahay nusugii aa xidhateenoo ku dhex jirtaan wakadaa haddaa xaramka gudihiisa ku jirtaanna waa la midoo dee ugaadha xaramka marka isaga in la ugaadhsadaa ma bannaano walow xalaalba qofku ha ahaado muxrim yaanu ahaanin wa nusiba waa la nasbiyey ama wa nasaba wa nusiba khayra khayra ayaa la nasbiyey calalxaali xaal baa lagu nasbiyey min damiiri lakum damiirka lakum laga xaalaynaa yani damiirka kaafka marka xaalnima ayaa markaa yacni lagu nasbiyey ee hadda istisnaa loogama jeedo in allaaha allaah yaxkumu waa xukumaya maa yuriidu wuxuu doonaayo inuu xukumo ayuu xukumaya oo min ataxliili xalaalayn ah wahayrihi iyo wax kalaba ah xaaraantinimayn laa ctiraada calayhi ictiraad la ictiraadayo isaga lagu bushinayaa ma jiro aayaddan allah wuxuu inoogu sheegayaa wixii cuhuuda in la oofiyo ayuu allah inoo sheegayaa cuhuddu waxay u qaybsantaa cuhudda khalqiga marka laga hadlayo cahdi markaysaga sharciga ku bannaan iyo cahdi aan sharciga ku bannaanayn cahdiga aan sharciga ku bannaanayn isagu oofin ma leh ictibaarna yeelan maayo yacni waxa weeyaan wixii markaa sharciga khilaafsani wafaa yeelan maayo oo in la oofiyo yacni kama imanayso wakadaa nadarka lagu nadraayo hadduu markaa nadru macsiyo yahayna la oofin maayo waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man nadara an yutiica allaha falyutichu waman nadara an yacsiya allaha falaa yacsi ku kastoo ku nadra inuu ilaahay aeeca ha aeeco ku kastoo ku nadraa inuu ilaahay caasiyana yaanu ilaahay caasiyin marka hadduu nadru macsiyo noqdo laa wafaa'a lahu lama oofinaayo waa ballanuu ilaahay u qaaday laakiin la oofin maayo mid la oofinayo ma aha yacni wixii marka dembi ama macsi ah haddii waxa weeye la ballan qaadana yacni markaa iyadana la oofin maayo oo shaygii macsida ahaa markaysa waxa la samayn maayo haddii markaa cid lagu yidhaahdo ama madax ama wax la mida wax kasta xataa waa kugu ateecayaa macsida xataa waa kugu ateecaya haddii lagu yidhaahdo saa loogu ballanqaado amaba dadka cahdi uu kaga qaado ama bayca uu ku khasbo uu sidaa kaga qaadaayo oofin male markaa taa macsidu laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq ateecitaan makhluuq lagu ateecaayo cisyaanka khaaliqa la caasiyayaa ma jirto inama ataacatu fi lmacruuf wakada cuhuudda dadku isu ballanqaadayaan haddii macsiya dembi ku jiro iyadana waxay noqonaysaa inaan la oofin bay markaysaga noqonaysaa inaan la oofin ayay markaa noqonaysaa calaa kulli xaal sharciga ayaa xadidaya oo kullu sharطin laysa fii kitaabi illahi fahuwa baatil wain kaana mi'ata shart markii caaisha ay doontay bariira inay xorayso bariira waxay ahayd addoon bay ahayd qolaa lahayd dabeedna markaa mukaatabay la qorteen yacnii caqdi mukaataba ah oo heshiis ah oo ay markaa ku shartiyeen xoolaha intaasa haddaad noo keento muddada intaa la eg oo sanawaadka ah yacni marka aad noogu keento yacni waad xoroobaysaa bay yidhaahdeen muddaduna waa badnayd xooluhuna waa badnaayeen caaisha waxay ku tidhi haddaan anigu markaysaga xoolaha mar wada bixiyaba ma yeelayaan markaa taasoo dee markaysaga walaagii ma yeelanaya yagii bay u sheegtay waxay yidhahdeen maya bisharti inaannu walaaga yeelanno mooyaane yaa si kale ku yeeli mayno walaaga inaanu yeelanno mooye si kale ku yeeli mayna bay yidhaahdeen caaishaa sidii loo soo sheegay caayishana nebigay u sheegtay calayhi salaatu wasalaam marka horena qofka wax horeeya baa walaaga yeelanaya walaagu waa maxay waa casabanimo ka dhaxaynaysa qofkii yacni addoonka xoreeyey iyo addoonkii la xoreeyey casabanimo ka dhaxaynaysa wakhtiyada qaar waaba la ysku dhaxlaa waa nooc casaba ya waa cusuubatun bayna almuctiqi waalmuctaq kaasaa walaa' la yidhaahdaa hataa axaadiista ku soo aroortay alwalaa'u luxmatun ka luxmati nasab laa yubaacu walaa yuuhab waa dee markaa hilibka oo kale uu markaa shabbahaya qaraabadii nasabka oo kale ayuu shabah ku leeyihi yani asbaabulirsiga waa ka ka mida walaagu caaishaa nebiga u sheegtay siday markaa shartisteen qoladii bariiro lahayd bariirana markaysaa markaa dee caaisho waa u iman jirtay oo waa u khidmayn jirto waa u shaqayn jirtay oo yani markaa xoogaa yani markaa waa ku cindanayd yani wakhtiyada firaaqada ee markaysaa markaa aan waxba loo diranaynayn dadkii lahaa inay u diranayn yani caaisho way u iman jirtay waana u khidmayn jirtay waatii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu weydiinaayey talada cali isagoo qaadanaya markii caaisho la masabiday ya ee nebigu calayhi salaatu wasalaam arrinkaasi xoogaa murugo geliyey uuna markaa si ha u badiyo laakiin yacni maadaama aanu hubin dee uu markaa isaguna arrinkii ka gaabsaday arrinkiina markaysaa markaa dee noqotay arrin warwargeliyey markuu cali weydiiyey uu yidhi markaysagaa dee anugu wax markaa bele kuma ogin laakiin waxa weeye yani markaa weydii yani markaa bariiro weydii iyadaa run sheegays sheegaysa markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam weyddiiyey oo ku yidhi markaysaga caaisho wax ku yani markaa shaki geliyey maad ku aragtay dabeedna waxay tii markaysaa maya wax alla wax eebaan ku arkay ma jirto mooyaane inay tahay inan yar oo da'deedu yar tahay oo laga yaabo markaysaga qooshka iyo waxyaalahaas intay ka seexato inay riyaha markaysaa markaa guri joog tahay intay soo galaan inay ka cunaan yaa yadana cudurdaar ay uga dhigtay weliba da'da yaraanshaha da'deedu yar tahay intaa mooyaane wax kaloo ceeba kuma arag bay tidhi yacni markaa gabadha caynkaa ugu cidnan bay ahayd una khidmayn jirtay caaisha markaasaa nebiga calayhi salaatu wasalaam markay caaisha u sheegtay qisadii ayaa nebigu markaysaga markaa khudbaddu la kacay dabeedna wuxuu uhi maa baalu aqwaamin yashtariduuna shuruudan laysat fii kitaabi illaah dad xaalkoodu muxuu yahay shardisanaya shuruudan kitaabka ilaahay ku sugnayn yacni marka maa kaana min shartin laysa fii kitaab illahi fahuwa baatilun wa in kaana mi'ata shart yacni shardi kastoo aan kitaabka ilaahay ku sugnayn waa baatil kulu ku yahay boqol shardi kulu ku yahay baatil weeye baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yan markaasuu deed markaa caaishana wuxuu ku yidhi washtaridii lahum yacni markaa xoree oo markaysa markaa u shardi ayuu marka uu marka calaa kulli xaal cuhuudda wixii aan marka sharciga khilaafsan saasaan marka loo oofinaynin wax ictibaarana ayna u yeelanay ahlucilmiga qaarkood waa tii la weydiiyo lagu yidhi bal baycaadka suufiyadu qaadaan ka warrama baa layidhi midba cahdi ka qaadayo mid kale haddana cahdi ka qaadaya suyuudi wuxuu ku sheegayaa kitaabkiisa xaawiga rasaa'ishiisa waxaa ku sugan yacnii cahdiga hore miyaa laazimaya mise cahdiga dambe markaasuu marka waxa weye midna ma laazimaayo yani waayo ictibaar markaysa waxa male cuhuudda caynkaas iyo cuhuud sharciga khilaafsan weeye marka baycaadkii suufiyada ayuu ka tilmaamaya baycaadka jamaacaadku qaadaanna waxay farac ka tahay kuwii suufiyadu ay qaadi jireen ayay markaysaa farac ka tahay wuxuu kaloo allah aayadda inoogu sheegay uxillat lakum bahimatu lancaami ilaa maa yutla calaykum xoolaha yani markaa xalaal bay idin yihiin haddii dakaatan sharciya a gowracdaan laakiin wixii sabab ku xaaraantinimooyigu waa ka hadhan yihin ugaarsiguna waxa weeye idinkoo muxrimiin ah ama idinkoo xaramka ku jira idinma bannaano xaaraan bay idinka tahay laakiin haddaa markaysaa xilliga joogtaanoo xaramka aydaan joogin waxaa laga fahmaya haddaa xilliga joogtaanoo xaramka aydaan joogin xaj ama cumrona aydaan ixraamanin ugaarsigu waa idin bannaayin ya waa idin bannaayin allah waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow laa tuxiluu shacaa'ir allaah laa tuxilluu ha bannaysanina oo ha xalaashanina shacaa'ir allaahi shacaa'irta ilaahay yacni ha bannaysanina yacni waxaa loo jeedaa yacni markaa calaamaadka diinkiisa ha bannaysanina marka waxay culammadu yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa idinkoo muxrimiinah inaa ugaarsataan ama xaramka gudihiisa ku ugaarsataan ayaa soo gudagelaysa wala shahra alxaraama bisha xurmada lena ha bannaysanina wala alhadya hadyigana ha bannaysanina oo ha ku tacadinina wala alqalaa'ida yacni waxaa xaramka la keenaaye ee markaysagaa yacni waa nooc hadyigii ka mida ah ee qoorta wax loo soo sudhayo iyagana ha bannaysanina oo ha ku tacadinina waxay samayn jireen hadyiga markay keenayaan oo ay xilliga ka keenayaan wakhtiyada qaarkood calaamaday u yeeli jireen markaasaa waxa weeye mar waxay u sudhi jireen qoorta kabahay sudhi jireen inta kabihii soo qaadan bay qoorta u suli jireen marka calaamada la arkaa la garan jiray inay tahay marka hadyi xaramka lagu wado marna waxaa la soo qaadi jiray dhir baa qoorta loo suli jiray ama dhirta xaramka wax ka go'ay ha ahaato ama ha ahaato dhir kaleo la soo gooyeyba ha ahaatee qoorta loo suli jiray ya qalaa'id baa loodhan jeeda dawaatu alqalaa'id yacni marka kuwaana ha bannaysanina inaa ku tacadidaan walaa aamiina albayt alxaraama yacni qaar yani u qasdaayo oo doonaya yani beydka xurmada leh u qasdayo oo ku socdana ha bannaysanina yabtaquuna xaalay doonayaan waxay u qasdayaan beydka xurmada leh yabtaquuna xaalay doonayaan oo raadinayaan fadlan min rabbihim fadli xagga rabbigood ka ahaaday dembi dhaaf oo kale wa ridwaanan iyo raallihaansha ay doonayaan waidaa xalaltum fastaaduu waidaa xalaltum haddaa xalaalowdaan oo yacni markaa nusugii ah xalaal ka noqotaan yacni xaramkana ka baxdaan fastaaduu ugaadhsada wala yajrimannakum yayna idinku xambaarin ama idinku kallifin ama idin sababin shana'aanu qawmin yacni nacaybka qola aan necab tihiin an sadduukum aa u necab tihiin inay idiin diideen daraaddeed can ilmasjidi alxaraami masjidka xurmada leh xaggiisa idinka manciyeen oo idiin diideen daraaddeed aa u necab tihiin an tactaduu ay cala an tactaduu inaad xadgudubtaan iyoyna idinku xambaarin wa tacaawanuu cala albiri waltaqwa wa tacaawanuu iskaalmaysto iskaashada cala albiri khayrka isku kaashada waltaqwa iyo taqwada oo waxa wanaagsane khayrkaa isla qabta walaa tacaawanuu ay walaa tatacaawanuu ha isku caawinina ha isku kaalmaynina cala alismi dembigiiyo waalcudwaani xadgudubka waattaquu allaah allah ka ina allaha allah shadiid alciqaab waa ka ciqaabkiisu daran yahay weeye allaqbada jalaalaynka la akhrino tafsiirka jalaalaynka allah waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow laa tuxilluu shacaa'ir allah ha bannaysannina shacaa'irta ilaahay bimacnaa waxyaalaha markaa ilaahay xurmeeyey ee calaamaadka diintiisa ah iyo macaalimta markaa ha bannaysannina shacaa'ir waa jamcu shaciira mufradkeedu shaciira la yidhaahdaa ay macaalima diini tilmaamaha diinkiisa ha bannaysanina bisaydi fi lixraam ugaadhsi a ugaadhsataan ixraamka ixraamateen gudihiisa a ku ugaadhsataan amaba xaramka gudihiisa ha ku markaa ugaadhsataan ha ku bannaysanina waa la mid markaa xaramka gudihiisa haddii markaa lagu ugaadhsado laakiin ixraamka waxaa loo jeedaa yacni idinkoo markaa ixraamtay oo ama xaj ama cumro xidhay inaa ugaadhsataan ha ku bannaysanina oo shaygii ilaahay xarrimay oo uu xaaraantinimeeyey bannaysadka la bannaysto khilaafkiisa lala yimaaddaa ayaa laga tilmaamayaa ixlaalka laga tilmaamaya xalaashigu mar wuxuu noqdaa mid markaa ictiqaadi ah marna wuxuu noqdaa mid ficli ah xalaashiga ictiqaadigaahi waxay tahay waa in xalaalnimo loo caqiideeyo oo loo rumeeyo ka ficligina waxay tahay in marka mukhaalafo lala yimaado shaygii xaaraantaa la sameeyo waatay culammadu u qaybiyaan istixlaalka marka laga hadlayo muxaramaadka la bannaysanaayo labada nooc istixlaal akbar iyo istixlaal duuna istixlaal kama yuqaalu kufrun duuna kufrin wala shahra alxaraama bisha xurmada lena ha xalaashanino ha bannaysanina sidaa ha ku bannaysanina bilqitaali fiih dagaalkaad dagaalantaan bimacnaa dagaal bilowdaan markii horeba haddii gaaladu ay la dagaalamaan muslimiinta bilaha xurmada leh gudahooda inay iska dhiciyaan oo iska daafacaan way u bannaanayd oo marnaba looma diidin laakiin markii hore maxaa loo diidey in bil xurmo leh dagaal ay bilaabaan baa loo diidey wayna isku khilaafsan yihiin muslimiinta waxaa loo diiday bil leh inay dagaal ku bilaabaan gaaladii oo iyagu bilowga yeeshaan baa loo diiday oo markii hore laga xarimay laakiin culammada badankoodu waxay leeyihin markii dambe waa la nasakhay oo bilaha xurmada leh gaalada dagaal waa lagu bilaabi karaa oo waxaa ka dambeeyey yacni markaa bannaynta la bannaynaa ayaa ka dembaysay sidaas aawadeed aayaddan wala walashahra alxaraama iyo aayadaha kale la midka ah waxay yidhaahdaan waa mansuukhay yidhaahdaan culammadu marka ay yidhaahdaan jamaahiirtoodu waxay yidhaahdeen waa mansuukho inkastoo yacni markaa cidaan badnayn oo culammada ka mida ay sida kale ku tagtay oo ay markaa yidhaahdeen xukunkii weli waa muxkam sida cataa laga soo wariyey oo taabiciinta ka mida ah, shaykhulxaram laga soo wariyey daa'ifo yaroo aan badnaynna ay markaa sidaa ku raaceen waxaynu ku soo marnay suuratu lbaqara ayaynu ku soo sheegnay hadyigana ha bannaysanina hadyi waxaa la yidhaahdaa wixii yacni xoolo ah ee xilliga laga soo kaxeeyo meeshaan xaramka ahayn la doonaayana xaramka in lagu qalo ayaa waxaa la yidhaahdaa hadyi hadyigana ha bannaysanina ay maa uhdiya ila alxarami min annacam wixii loo soo hadiyeeyey bimacnaa la doono in lagu qalo hadyi baa laga cabbiraye kaannahu loo soo hadiyeeyo ihda ay tahay xaramka loo hadiyeynaayo bimacnaa ehelkiisa loo hadiyeynaayo oo waxaa la siinayaa fuqarada markaysaga xaramka ku nool baa la siinaya marka la gowraco dabadeed maa uhdiya ila alxarami wixii xaramka loo soo hadiyeeyey bimacnaa xoolaa ee xaramka la keenay een lagu qalo loo keenay oo min annacami nicmoolayda ka mida adhiga iyo geela iyo lo'da hadyiga ugaadhu geli mayso bitacarudi lahu yacni farduhuna geli maayaan waa inuu markaa nicmoolayahay bitacarudi lahu ha ku bannaysanina inaa markaa u bambaxdaan inaa dhibaataysaan yacni yaga iyo cidda wadda yacnii hadyigii haddii meel lagaga dhaco xaramkii markaa la gaadhsiin waayo laga qaado oo laga dhaco amaba markaysagaa dadkii watay la dhibaateeyo yacni waata la sheegaayo markaa la diidayo wala alqalaa'ida ay walaa dawaati alqalaa'id yacnii kuwa qalaa'idda u saaxiibka ah oo qoorta wax loo sudhay si markaa loogu tilmaamo loogu calaamadiyo in xaramka loo wado kuwaana ha alqalaa'id waa jamcu qilaada qilaada jamceedii weeye qilaadada waxaa la wixii qoorta la sudhaa la yidhaahdaa waatay carabtu ku maamaan yakfiika min alqilaadati maa axaata bilcunuq yacni waxaa kaaga filan qilaadada waxa qoorta la sudho wixii qoorta koobaaba oo qoortoo dhan wada gaadha ayaa markaa yani markaa kaaga filan waa yahay maa kaana yuqalladu bihi waa wixii markaa qoorta loo suri jiray min shajari lxarami wax markaa dhirta xaramka ka mida qoorta loo suri jiray liya'mana si uu aamin noqdo oo nabadgelyo u helo aan loo dhicin iyaga markaa cidda watana aan wax la yeelin yagana aan loo dhicin xoolahaas ayaa qoorta loo suri jiray wakhtiyada qaarkood waxay qoorta u sudhi jireen kabahooda intay soo qaadaan oo ay markaa wax sudhaan ayay qoorta markaysaga xoolaha ka laalaadin jireen dawaatu lqalaa'idka wakhtiyada qaarkoodna dhirta xaramka wax ka mida ayaa gaaladii carbeed ay samayn jireen inay qoorta u sudhaan ama markaysaga yacnii diirka marka ha ahaato ama laamaha waxay ka soo gooyeen ha ahaato ama wax la mida waxyaalaha caynkaasoo kale ay u sudhi jireen ama dhir kaleba waa u sudhi jireen aan dhirta xaramka ahayn marka taas waxa weye dhirtii xaramka in la gooyo waa la xarimay oo waxa walaa yucdadu shajaruha dhirteeda lama goynaayo oo waxay noqotay marka mid muxarama ayay noqotay marka calaa kulli xaal yacni markaa taa qalaa'idana sidaas iyadaabay samayn jireen laakiin iyagu dhirta xaramka ay soo goosan jireen waqhtiyada qaarkoodna waxaan dhirta xaramka ahayna waa suri jireen sida kabaha ama dhir kalaba marka culammada qaarkood waxay yidhaahdeen sida taabiciinta laga soo wariyey qaar ka mid a waxa la xarimay dhirtii xaramka in la gooyo oo xoolaha hadiga a ah qoorta loo sudho marka qalaa'iddu waa min baabi catfi alkhaasi cala alcaam shay gaara shay guud lagu cadfayaa oo markaa qayb hadyigii ka mida ayay markaa qoorta u sudhi jireen dhirtaa xaramka wax ka mida ama markaa diirkooda ka mid a ama markaa laamahoodii markaa wax ka mid a ay falaa tatacaraduu lahaa yacni markaa ha u bambixinoo wax dhibaatayn ah iyo ha ugu bambixina walaa liasxaabihaa cidda wadata ee u saaxiibkaana waxaa loo jeedaa dadka wataa ee hadyiga wada ama qalaa'idda wada yagana markaa ha u bambixinoo waxba ha yeelina mar haddii la yidhi xoolihii yacni markaa hadyiga ahaa iyo kuwii qalaa'idda ahaaba ee xaramka lagu waday waxba ha yeelina hana ku tacadinina waxaa markaa ka laazimaya cidda wadatana inaan waxba la yeelinoo lagu tacadiin ayaa markaa ka imanaysa nuskhooyinka qaar baa waxay qorayaan wahiya maa kaana yuqalladu bihi man yanxaru alhadya liya'mana meelaha qaar baa ikhtilaafu nusakhi jiri karaa walalhadya ay maa hudiya ila alxarami wixii xaramka loo soo hadiyeeyey oo hadiye ahaan loogu keenay oo xoolaha laga soo kaxeeyo xilliga oo la doonaayo xaramka in lagu qalo oo min annacami nicmoolay ah bimacnaa adhi iyo geel iyo lo ah nacam haalib waxaa loo isticmaalayaa ancaamba saddexda noocba ee maashiyada geela iyo adhiga iyo lo'da wakhtiyada qaarkoodna waa dhacdaa nacam in lagu itlaaqo halkan loogama jeedee khusuuska geela keliya yacni marka mararka qaarna saa waa loo isticmaalaa bitacarudi lahu inaa u bambaxdaan bimacnaa si aa u dhibaataysaan ama magu u tacadidaan taas marka waxa weeye ha ku bannaysanina walaalqalaa'ida ay walaa dawaati alqalaa'id kuwa qalaa'idda u saaxiibkaana ha bannaysanina ee qoorta wax loo suday jamcu qilaadatin qalaa'iddu waa qilaado jamaceedii weeye wa hiya maa yataqalladu bihi man yanxaru alhadya liya'mana halkan wuxuu ka dhigayaa inuu shakhsiga laftiisu uu isagu markaa qoorta sudhanayo wayna dhici jirtay taa lafteedu oo cidda hadyiga waddaa wakhtiyada qaarkood bay dhirta xaramka wax ka mida qoorta sudhan jireen si loo nabadgeliyo oo aan cidina waxba u yeelin marna xoolahay u sudhayaan ay wadaan marna yagaaba sudhanaya marka nuskhada hore aynu akhrinnay waxay sheegaysaa inay xoolihii u sudhayaan wa hiya maa kaana yuqalladu bihi min shajari alxarami liya'mana ay falaa tatacaraduu laha walaa liasxaabiha marka kanna wuxuu yahay maa kaana yataqalladu bihi waa wuxuu qoorgashanaayo man yanxaru lhadya ka hadyiga qalaya wuxuu u qoor oo qoorta u sudhanayaa liya'mana si uu ammaan u helo nabadgelyo u helo ay falaa tatacaraduu laha walaa liasxaabiha yacnii iyada ha u bambixina cidda markaysaga u saaxiibkee wadatana ha u bambixina kollay tafsiirka u ku fasiraayo waxaad mooddaa nuskhada kale inuu waafaqsan yahay walaa aammiina albayt alxaraam ay walaa tuxilluu ha bannaysanina aammiina qaar u qasdaayo doonaya qaasidiina amma waa bimacnaa qasada ammahu qasadahu yaummuhu yaqsiduhu walaa aammiina kuwa u qasdaayo doonayana ha bannaysanina qaasidiina albayta alxaraama beytka xurmada u qasdaayo doonaya bian tuqaatiluuhum inaad la dagaalantaana ku bannaysanina inaad la dagaalantaana ku bannaysanina culammada qaar waxay yidhaahdeen ninbay ku soo degtay loodhan jiray yacni markaa xutam alkindi loodhan jiray oo intuu markii hore islaamay dabeedna markaysagaa gaaloobay oo ridoobay dabeedna xoolihii markaa reer madiina ka foofay weeraray markii dambuu dabeedna markaa waxa weeye waxa uu soo kaxeeyey hadyi waxbuu soo kaxeeyey waxaanu markaysaga yani xajna waa soo xidhan isagii baa la doonay marka in eh, la weeraro markaasaa aayaddu ku soo degtay bacdi culammada ka mida ayaa saas yadaa sheegay oo taabiciinta qaar baa laga soo wariyey calaa kulli xaal sabab nusuul ahaan uma asixin waayo saynu hore u sheegnay marar badan sabab nusuulku waa inuu saxaabi ka asaxaa ou ka sugan yahay ama sanad xasan ah ama sanad saxiixa laakiin taabici markaa in laga soo wariyo eh, kuma filla waayo yani wuxuu noqonayaa min qabiil mursal waayo yani markaa sababu nuzuulku wuxuu leeyahay xukmu rafci buu leeyahy xukmu rafci ayuu leeyahay yani mursalkuna waa min qismi daciif calaa kulli xaal aayaddu waa caam waxayse culammadu yidhaahdeen waa mansuukha weeyo yacnii gaaladii dee inay xajido uma bannaano xajkii waa laga mamnuucay yacni waatuu nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni sannaddii sagaalaad yacni uu gaalada markaa yidhi ha la ogeysiiyo laa yaxuju bacda alcaami mushrikun sannadkan dabadii sannaddii sagaalaad ee hijriga sannadan dabadeed ruux gaali ma soo xajin doono walaa yatuufu bilbeyti curyaan beydkana kuma dawaafi doono bimacnaa sannadan dabadeed ruux qaawani carabtu waxay samayn jireen haddaanu ahayn markaa quraysh aanu ahayn cid qurayshi dhashayna aanu ahayn oo iyaga xumus loodhan jiray ee ictibaar gaara iyagu lahaayeen agtooda iyo cindigooda haddaanu markaa ahayn qurayshna aanu ahayn ciday qurayshi dhashayna aanu ahayn dharkooda kumay tawaafi jirin yacni markaa kacbada markay soo xajiyaan gaaladii carbeed dharkooda kumay dawaafi jirin ruuxii hela ruux quraysha oo uu dhar ka ammaanaysto ruuxii helaa dharkaa waa ku dawaafi karay ruuxii dhar cusub aanu hore u gashan helaana isaguna dharkaa cusub intuu iibsado waa ku dawaafi karay labadaa mid walba hadduu waayo qoladaasna aanu ahayn iyagana aanu ahayn micday dhaleenna aanu ahayn isagoo qaawanan xabad loo aqoon baa rag iyo dumarba ay dawaafi jireen sidaas waxay ka ahayd ictiqaad ahaan bay ka ahayd in dharkooda aynay ku dawaafin laakiin dumarku waxay dawaafi jireen habeenkiibay dawaafi jireen gacmaduna laydh iyo waxba ma lahayn ragguna maalintiibay dawaafi jireen iyagoo qaaqaawan dumarkuna habeenkii ayaa loo bannayn jiray markaase iyaguna iyagoo qaawan bay dawaafi jireen waatay odhan jireen dumarku markaa ay odhan jireen alyowma yabduu bacduhu aw kulluhu wamaa badaa minhu falaa uxilluhu maanta markaysagaa ma wada muuqanaya ama qayb ka mid ah ayaa muuqanaysa wixii ka muuqda maanta cidna uma xalaalayn cidaan u banneeyey ma jirto waxa waxay u samaynayeen oo ay doonayeen inay de markaa waxaweeye bal helaan yacni markaa ama dembidhaaf ama markaysaga markaa noloshooda adduunyo yacni loo islaaxiyo oo macaashkooda iyo xoolahooda iyo caafimaadkooda iyo markaa yacni ubadkoodaba loo hagaajiyo adduunye ahaan waxyaalahaasay markaa raadin jireen oo ay markaa doonayeen de markii dambe waxay noqotay qof gaali ma soo xajin doono marka walaa aamiina albayt alxaraam meesha waa ka baxaysaa waxay noqonaysaa mansuukhay noqonaysa wakadalik gaalada haddaanu ammaan lahayn dee dilkoodu waa bannaan yahay mushrikiina xaysu wajadtumuuhum yacni markaa mushrikiinta laaya meeshaa ka heshaanba meeshaa ka heshaanba laaya waxaa ka baxaya un ciddii ammaan leh ama cahdi leh ama ammaan leh ayuunbaa ka baxaysaa laakiin ciddoodii kale waxay noqonaysaa inaan lagu dhowrayn xaram baan ku socdaa iyo hadyi baan markaysagaa wadaa iyo waa xajinayaa iyo wax la mida loomaba ogolo inay xajiyaan gaaladu marka sidaas aawoodee waxyaalahaasi dhiiggoodii ma dhowrayaan culammada qaarkoodna arrinkaa waxay ku soo noqliyeenba ijmaac ayay ku soo noqliyeen sida ibnu jariir atabari yabtaguuna fadla min rabbihim wa ridwaana waxay baytulxaraamka u qasdayaan oo doonayaan yabtaguuna xaalay raadinayaan oo doonayaan fadlan fadli ay doonayaan iyo gallad ama nicmayn risqan arsaaq ay doonayaan min rabbihim xagga rabbigood ay ka doonayaan bitijaarati tijaaro ay baayac mushtar samaynayaan ay ku doonayaan agsarka culammadu waxay ku fasireen fadliga in looga jeedo yacni marka arsaaqda in laga tilmaamayo oo tijaare iyo baayac mushtar inay markaa sameeyaan ay doonayaan marka sidaasna waxa weeye waxaa lagu soo wariyey aasaar badan oo taabiciinta laga soo warinaayo yacni marka ayaa lagu soo wariyey marka fadlan min rabbihim waridwaana waxaa looga jeedaa yacni marka alrisqu waal baa looga jeedaa risqa iyo ajarka ayaa looga jeedaa bacdi culammada ka mid oo ku fasiray ibtiqaaga in laga tilmaamayo fadliga fadlulukhrawi yacnii saasna waa jiraan dembidhaafkana wakhtiyada qaarkood dee waa dooni jireen oo cuquubaadka inaan loo soo dedejin bay ku dooni jireen yacni markaa taa lafteeda markay xajinayaan waatay odhan jireen khufraanak khufraanak khufraanak yacni waxaannu ku weydiisanaynaa dembidhaafkaaga laakiin markaa mushrikiinta badankoodu may aaminsanayn aakhira inay jirto oo bacsi jiro laysa soo saarayo qayb mushrikiinta ka mid a oo sidaa aaminsanaa waa jireen inuu bacsi jiro yacni markaa aaminsanaa zuhayr ibnu abi sulma wuxuu ka mid ahaa qolyihii mushrikiinta ee aaminsanaa inuu bacsi yacni markaa u jiro oo laysa soo saari doono oo dadka la abaal marin doono sidaas aawoodee mucallaqadiisa waa ka ku sheegaya ee markaysagaa ku tilmaamaya yacni markaa in yacni dadka la dibdhigaayo aan markaa yani marka laga argoosanayo oo marka dambe marka yani qaarkood la ciqaabayo yani wuxuu ka mid ahaa mushrikiintii aaminsanaa bacsi inuu jiro laakiin haalibka mushrikiintu bacsi may aaminsanayn laakiin markay dembidhaaf ama raalli ahaansho doonayaan waxay uga jeedaan masaalixdooda adduunyo in lagu dhowro xagga caafimaadka iyo xagga cimriga iyo xagga ubadka iyo xagga xoolaha iyo masaa'ibka iyo balaayooyinka in laga daafaca iyo umuuraha noocaasa ciqaabta inaan loo soo dedejin iyo umuuraha caynkaasa ayay markaa waxay doonayeen yabtaquuna xaalay doonayaan fadlan fadli ay doonayaan arsaaq ay doonayaan risqan arsaaq ay doonayaan min rabbihim xagga rabbigood eh, fadli ka ahaaday ay doonayaan ama min rabbihim xagga rabbigood ay ka doonayaan maxay ku doonayaan bitijaarati baayac mushtarkay ku doonayaan oo badeecaddooday soo qaadan jireen si ay marka xaramka ugu iibiyaan xajkiina waxay dooni jireen inay sameeyaan oo xaji iyo tijaaro labadaba isku daraan markii dambena muslimiintu waa dhacday inay markaas sidii sameeyeen bacdi muslimiinta ka midii oo iyagoo xajinaya ay haddana tijaaro ay soo qaataan ay ku iibinayaan yacni markaa meelaha markaa manaasigta ah ee markaysaa ama mina ama carafa ama musdelife meelaha ay ku iibinayaan ama maka gudaheedaba ay ku iibinayaan wakhtiga aynay masjidka joogin meelahaas ay ku iibinayaan daad marka waxa weye waatay yacni xoogaa xaraj ka dareemeen mu'miniinta qaarkood oo ay yidhaahdeen xaj baynu u soconnay armaa niyadana inaga fasahaadisaa tijaaradan iyo waxaan aynu wadannaa armay wax inaga yeeshaa xajkeenna yaa marka aayaddii suuratulbaqara waa tii ku soo degtay alaysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadlan min rabbikum yacni wax dembiya kuma qabtaan inaa fadli xagga ilaahaya aa raadisaan fadligaa waxaa looga jeeday yacnii marka tijaarada marka ribixa laga helayo ayaa laga tilmaamaya taa dembi kuma qabtaan saas aawadee ibnu cabbaas waa kii akhrin jiray sida xadiidka bukhaarigu sheegaayo laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadlan min rabbikum fii mawaasimi alxaji buu ku dari jiray oo isagu waa akhrin jiray sida markaa saxiixuulbukhaariga ku sugan yabtaguuna fadlan min rabbihim waa la xaalaynayaa waxay baytalxaraamka u qasdayaan beytka xurmada leh waxaa loo jeedaa uun yacni markaa kacbada waxaase muraadka looga jeedaa ay tahay xaramkao dhan yacni beytku maqsuud ha ahaado laakiin qofka xajinayaa dee beytka kuma koobna laakiin maqsuudka akbarkaa wuxuu yahay beyt alxaraam yacni marka kacbada in badanna waa la itlaaqa albeyt alxaraam iyadoo looga jeedo xaramkao dhan xaramkao dhan looga jeedo yabtaguuna xaal ay doonayaan oo raadinayaan bay u qastayaan baytulxaraamka fadlan fadli ay doonayaan risqan arsaaq ay doonayaan bimacnaa ribix bay doonayaan iyo macaash min rabbihim xagga rabbigood bay ka doonayaan oo ka rajaynayaan waxay ku doonayaan bitijaarati baayac mushtar inay sameeyaan oo wax iibiyaan badeecad alaab soo qaadanayaan dabeedna waa iibinayaan xajun maca alcamal wa ridwaanan raalli ahaanshana waa doonayaan minhu xagga allah ay ka doonayaan rabbi inuu ka raalli noqdo waxay ku doonayaan biqasdihi yacnii xaramka qasadkay u qasdayaan bay ku doonayaan bizacmihim alfaasid sheegashadooda yacni markaa faasidka ah ayay iyagu u qabaan inay raalli ahaansho arrinkaa ku raadinayaan raallihaansho ma helayaan mar hadday shirki iyo gaalnimo ku sugan yihiin oo raallihaanshaha ilaahay dee tawxiid baa u asala haddii islaamnimo iyo tawxiid aan lala iman dee rabbi raallihaanshihiisa la heli maayo walow waxyaalo camallo wanaagsan wax ka mid ah lala yimaadabe marka zacmigooday ku dhisan tahay iyo sheegashadooda yacni markaa inay raallihaansho doonayaan oo ilaa raallihaansho saa ku heli maayaan wa haada xukunkani mansuukhun biaayati baraa'a waxaa lagu nasakhay aayadda suurat lbaraa'a aayatu sayf aayatu suurat lbaraa'ana waxaa loo jeedaa faida insalakha alashhuru alxurumu faqatluu lmushrikiina xaysu wajadtumuuhum ya bilahaasi markay baxaan mushrikiinta ama gaalada meel alla meeshaa ka heshaanba ku laaya yacnii meel laba ha ku daynina marka xukunkaasi wuxuu noqonayaa mid mansuukha marka ciddii ammaan le unbaa ka hadhaysa cahdi ama ammaan ciddii leh oo gaalada ka mida iyaga dee waxba la yeeli maayo oo dee in markaa ammaankooda iyo cahdigooda iyo dimmadooda loo ilaaliyo weeyaan laakiin ciddii aan marka waxa weeye ammaan lahayn oo wax dhiiggoodu ku dhowrma aan lahayn walow cid ammaan gelisaba ha ahaatee aan midnaba haysan laa dimmaynay ku jirin walaa cahdi baynay lahayn walaa ammaan baynay lahayn oo cid baan ammaan siin yacni walaa marka waxa weeye shay ah, loo yaqaano in lagu dhowro oo sida markaa ergey gaaladu soo diratoo kale inuu yahay baan jirin intaa midnaba haddaynay jirin wuxuu noqonayaa in markaa aynay mamnuuc ahayn dilka la dilayo gaalkaasina uu gaal xarbiya unda yahay waa yahay wa haadaa ka xalaalowdaan min alixraami ixraamka ka xalaalowdaan oo nusugii aa yacni xidhateen aa ka xalaalowdaan oo ka baxdaan fastaaduu ugaadhsada waa amar yacni markii hore waxa weeye inta muxrimka la yahay ugaadhsigii berriga waa laynoo diido oo laynaga manciyey in la ugaadhsado ma bannaana wakada marka xaramka gudihiisa lagu jirana daakhila alxaram in lagu ugaadhsadaa ma bannaana qofkii marka muxrimka ahaana mana ugaadhsan karo wakhtiga uu ixraamka ku jiro ee xaj ama cumro uu ixraaman iyo xidhan yahay cid ugaadhsanaysana kuma caawin karo ya laakiin haddii cid kale waxay ugaadhsatay yacni hilibkeed loo keeno oo isaga aan loo aawadii loo ugaadhsan caawinna aanu ka qayb qaadan waa u bannaanta inuu wax ka cuno ya yacni marka waa u bannaan tahay yacni inuu wax ka cuno laakiin inuu ku caawiyaa yani uma bannaano waa icaana cala alismi bay noqonaysaa qofkan marka kale aan muxrimka ahayn iyadaan dembi ku ahayn ayaa isagu inuu ku caawiyaa ay dembi noqonaysaa fastaaduu amru ibaaxatin waa amar bannayn ah amarkan sunne iyo wujuub midna loogama jeedo wa amru ibaaxa culammaduna waxay ku soo naqliyeen ijmaaca bay ku soo naqliyeen ibnu jariir atabari wuxuu odhanayaa waa markaysaa marka waxawan yani bilijmaac inay markaa ibaaxa tahay wa kadalika qurtubigu wuxuu odhanayaa wa amru ibaaxatin bilijmaac amarkani waa ibaaxo shay mubaaxa weeye inay ugaadhsadaan waana lagu ijmaacsan yahi waa laysku waafaqsan yahay ha yeeshee qurtubigu wuxuu raacinayaa inuu amru ibaaxo yahay siiqada lagama qaadan inuu soo arooray bacda alxadri oo wuxuu markaa isagu u badinayaa isagoo raacaya qaadii yacni markaa culama uu ka soo naqlinayo amarka soo arooray bacda alxadri inuu markaa yahay amarka kale siduu wujuubka u faa'iideynaya inuu u faa'iideynaya ayuu soo naqliyey marka wuxuu yidhi siiqadu kuma tusin hadda inuu mubaax yahaye ijmaaca culammadu ku ijmaaceen baa laga qaatay wa ilaa alamru bacda alxadri inuu markaa mubaax yahay yacni ma aha waayo adila ka hor imanaysa buu odhanaya laakiin masalada noocaasa waxaa ka jawaabay yacni markaa alxaafid ibnu kasiir tafsiirkiisa wahayruhu min ahli ilcilmi waa ka jawaabeen oo amarka soo aroora alamru bacda alxadri yacni yarfacu annahya ama yarfacu alxadra yacni wuxuu u noqonayaa shaygan la reebay ilaa maa kaana calayhi qabla alnahyi ama qabla alxadri wuxuu ahaan jiray intaan la xaaraantinimayn ka hor buu ku laabanaya nusuusta soo aroortay alamru bacda alxadri haalibkeedu ibaaxay faa'iideynaysaa fa idaa qudiyat isalaatu faintashiruu fi lardi markii hore waxaa la reebay yacnii salaaddii haddii loo addimo jumce adaankii markaa hore ee qadiimka ahaa ee wakhtiga nebiga calayhi salaatu wasalaam la addimi jiray waa adaanka khatiibka uu korsan yahay mimbarka idaa nudiya lisalaati min yowmi aljumucati fascaw ilaa dikri illaahi wadaru lbayc marka iibkii ka tagaa la yidhi wax iibsigii waa la manciyey wakhtigaas kadib markii dambe muxuu ilaahay yidhi faidaa qudiyat isalaatu faintashiruu fi lardi wabtaguu min fadli illaah haddii salaaddii la guto oo salaadda laga faaruqo salaaddii jumce yacni marka arlada ilaahay ku foofa oo arsaaqda ilaahay raadiya waxaa loo jeedaa bayac mushtarkii iyo tijaaradii iyo shaqaysadkii umuurahaasaa laga tilmaamaya marka iyaday caynkaa tahay miyaa la odhanayaa marka jumcada laga baxo waxaa waajiba ilaaba ilaa arsaaq in la raadiyo amaba markaa ayaa sunna a ah miyaa la odhanayaa sunnay tahay ama waajib bay tahay miyaa la odhanaya ma amru lilibaaxa ibaaxu u sugan yihi faidaa taaharna faatuuhunna min xaysu amarakum allah dumarkii markay caadadii ay ka daahir noqdaan iyaguna isdaahiriyaane maydhaan ilaahay wuxuu ihi fa'tuuhunna u taga yacni markaa ayaa la yidhi miyaa la odhanayaa wakhtigaas markaa inuu ninku haweenaydiisa u tagaa waa waajib ama waa sunna miyaa la odhanaya waa lilibaaxa qaalibka nusuusta soo aroortay alamru bacda alxadri waxay u timi ibaaxay u timi ibaaxay u timi saas aawadeed bay culamo badani waxay yidhaahdeen alamru bacda alxadri wuxuu faa'iideeyaa ibaaxo laakiin culammada qaar waxay dhahen waxaa ishkaal gelinaya meelaha qaarkoodoo dagaalkii gaalada la nahiyoo la reebay dabeedna markii dambe haddana la amray fa ida insalakha alashhuru alxurumu faqatluu lmushrikiina xaysu wajadtumuuhum laynta mushrikiinta markaa la laynayaa ma waxay noqonaysaa mid mubaaxa miyay noqonaysaa maya waa mid waajib ah marka dee haddii la yidhaahdo amarkii waxaweeye wujuub buu faa'iidaynayaa walow bacd alxadriba ha yimaadee nusuuso aayaad badan baa ka hor imanaya adilo badan baa ka hor imanaysa ee oo caaridaysa haddii la yidhaahdo qaalibka la eego la yidhaahdo waa ibaaxu faa'iidaynayaana nusuusaha qaarkood baa ka hor imanaysa laakiin siday culammada qaarkood yidhaahdeen inay markaa shaygu wuxuu ahaan jiray qabla annahyi ama qabla alxadri ayaa marka uu ku noqonayaa oo nahyigunbay rafcinaysaa dabeedna wuxuu ku laabmayaa wuxuu ahaan jiray hadduu shaygaasi waajib ahaan jiray qabla alxadri intaan la xaaraantinimayn ka hor ama la nahyiyin wuxuu ku noqonayaa waajibnimadii hadduu mubaax ahaan jirayna wuxuu ku noqonayaa mubaaxnimadii hadduu sunno ahaan jirayna wuxuu ku noqonayaa sunnanimadii nahyiguunbay rafcisay markay rafcisayna yacuudu ilaa maa kaana calayhi qabla annahyi wuxuu ku noqonayaa wuxuu nahyiga ka hor ahaan jiray buu ku noqonayaa maxaa nusuusaha qaar ka hor imanayaa ma jiro waa qowlka ugu arjaxsan yacnii ibnu kasiirkuna waa caddaynaya waa tilmaamayaa shinqiidiga laftiisuna wuxuu sheegayaa sida ugu sawaabkae ugu saxaniinay sidaas tahay ayuu tilmaamaya laakiin calaa kulli xaal halkan waa laysku waafaqsan yahay amarkani inuu yahay ibaaxa ugaarsiga la ugaarsanaya waa mid mubaaxee mid sunna'a ah maaha mid waajibana maaha walaa yajrimannakum yaanay idinku xambaarin ama walaa yugsibannakum yaanay idin kasbin oo idiin sababin shana'aanu qawmin nacaybkaa qolo necab tihiin bifatxi nnuuni wa sukuuniha nuunka kordhigiisa iyo reebitaankiisaba xaal lafdigani ku sugan yahay shan'aanu iyo shana'aanu waa laba qiraa uu ku tilmaamayaa sida iyo sidaba in la akhriyey waana bimacnan shana'aankana waxaa looga jeedaa buqdiga ama nacaybkaa looga jeedaa masderka ah yacni facalaan ah waxaa u haaliba inuu tusiyo taxaruk iyo taqallub iyo idiraab baa u haaliba marka shana'aan oo kale yacni waxa weeye marka uu xarakaysan yahay haddaan la odhan buqdigaa nooc taxaruka sababaya asal ahaan waxaad mooddaa xarakadu inayna ka muuqan saasaad mooddaa marka shani a waa necbaaday weyi waa maaddaday ka timi inna shaani'aka huwa alabtar ay mubgidak nebi maxamedow calayhi salaatu ka ku nacayaa ee kula colloobaya isaga ayaa yacni markaa goblan ah oo daba go'an aan wax caqiba lahayn walaa yajrimannakum ay walaa yugsibannakum yaanu idin kasbin ama yaanu idinku kallifin ama idinku xambaarin shana'aanu qawmin ay bugdu qawmin nacaybka qolo necab tihiin waa masdaru mudaafun limafcuulihi waa masdar loo idaafeeyey mafcuulkiisa sida saaxibu ba u arjaxay bacdu yidhi waa jiraa faacilkiisu u idaafaysan yahay laakiin sidan baa fiican oo sawaab ah shana'aanu qawmin ay buqdu qawmin nacaybkaa qolo nicabtihiin yaanu idinku kallifin oo idinku xambaarin ansadduukum ay liajli an sadduukum aa u necbaateen inay idiin diideen daraaddeed aa u nacdeen can ilmasjidi alxaraami masjidka xurmada leh inay idiin diideen oo idinka manciyeen aawadeed aa u necbaateen waxaa la tacliilinayaa shana'aanka sababta loo nacay an tactaduu ay calaa an tactaduu inaa xadgudubtaan oo xadgudub ku samaysaan iyoyna idinku xambaarin idinku kallifin tactaduu calayhim aa ku xadgudubtaan bilqatli wahayri dil iyo wax kalaba aa ugu xadgudubtaan iyoyna idinku xambaarin wa tacaawanuu cala albiri waaltaqwa yacnii cadligaa mar walba la amrayaa yaa cadaaladda la amrayaa mar walba wa tacaawanuu cala albiri waltaqwa wa tacaawanuu iskaalmaysto isku caawiya cala albiri khayrka ay ficli maa umirtum bihi waxaa laydin amray samayntiisa yacni markaa waa biriga weeyaane isku caawiya isku kaalmeeya wataqwa taqwadana isku kaalmeeya waxay isugu kaalmaynaysaan bitarki maa nuhiitum canhu bitarki maa tegista kii laga tegaayo nuhiitum canhu laydinka reebay yani tegista laga tegaayo yani markaa ayaa isugu caawinaysaan taqwadana marka wuxuu ku kala xambaaray birigiina inay tahay khayrka lala imanaayo taqwaduna min alwiqaaya maadaama ay tahay yani in laga tago yani marka wixii la reebay ataqwa marka hore labada noocba waa soo galaan attaqwa waxaa la yidhaahdaa waa imtisaalu awaamir illaahi waijtinaabu nawaahii laakiin biri iyo taqwo markii la ysku cadfay buu doonay laba macno inuu ku kala xambaaro si macnuhu u kala duwanaado cadafkana asal ay u tahay taqaayurka markaasuu birigiina wuxuu noqonayaa waxyaalihii laysamray in lala yimaadee taacaadka ahaa taqwadiina waxay noqonaysaa waxyaalaha manaahida ah ee la reebay in laga tago laga fogaado wa tacaawanuu cala albiri khayrka isku kaalmeeya oo isku caawiya ficli maa umirtum bihi wixii laydin amray samayntiisa isku caawiya oo taacaadka wataqwa taqwadana isku caawiya saa isugu caawinaysaan taqwada bitarki maa tegista kii laga tegaaya isugu caawinaysaan nuhiitum canhu laydinka reebay in laga tago baa isku caawinaysaan walaa tacaawanuu ay walaa tatacaawanuu ha isu kaalmaysannina fii xadfu ixda taa'ayni waxaa ku sugan labadii ta'ood midkood in la xadfaayo labadii ta'ood baa midkood la gooyey fil asli asalka ku sugnayd oo tatacaawanuu bay ahayd dabaad marka labadii ta'ood baa midkood la xadfay yacni waana qiyaas marka labada ta'ood in la wada daayaana waa dhacdaa markay labada ta'ood ugu horreeyaane kulmaanna waa dhacdaa midkood in la xadfo wama bitaa'iin ibtudi qad yuqtasar calaa taa ka tabayanu lcibar waa ka odhanaayo ibnu maalik wixii laba to'ood lagu bilaabo waxa dhacda in lagu gaabsado ta' keliya yacni in lagu gaabsadoo ta kale la xadfa ayaa dhacda ka tabayanu alcibar oo kale ayaa tusaaluhu yahay walaa tacaawanu ay walaa tatacaawanuu ha isu kaalmaysanina cala alismi dembiga almacaasi dembiyada ha kaalmaysanina ma dembi oo dhan oo asha ku jirta ayaa waxay tahay jinsiya jinsul ismi oo dhan baa soo geliya dembi oo dhan walcudwaani xadgudubkana ha isku kaalmaysanina attacadii fii xuduudi illaah xuduudda ilaahay in lagu xadgudbo taana ha isku kaalmaysanina cudwaankii waa tacadiga marka waxay noqonaysaa min baabi catfi alkhaasi cala alcaam shay gaaraa shay guud lagu cadfaya waattaquu allah allah ka baqa khaafuu ciqaabahu ciqaabtiisa ka baqa maxaa kaga baqaysaan bian tutiicuuhu inaa allaha ateecdaan baa kaga baqaysaan waxaa kaga baqaysaan in allaha ateecdaan baa kaga baqaysaan ba'du waa baa'u taswiir waxaa la sheegayaa shayga la soo sheegay suuradiisu waxay tahay buu kuu caddaynaya baa'u taswiir baa la yidhaahdaa kaannahu in la yidhi suuratu daalika an tutiicuu kaannahu in la yidhi suuradda taasi waxay tahay suuradeedu inaa ateecdaan bay tahay ciqaabta ilahay saa uga baqaysaan ina allaha allah shadiidulciqaabi waa ka ciqaabkiisu daran yahay weeye liman khaalafahu cidda khilaafta nuskhada khata baa ku dhacayoo laamkiiba baa ka dhacay markaasay khaafahu noqota liman khaalafahu cidda markaa khilaafta yacni markaa sharciga ilaahay ama awaamirta ilaahay khilaafta ama nawaahidaba khilaafto oo nahyigii ku dhacda cidda mukhaalafaad la timaadiyo cisyaan allah waa u ciqaab daran yahay wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk